bsmi اllah الرحman الرaxيim alxamdu لlh rb العaalamiin ثuma الصlaaة والسlاam عlى rasuuli اllah الأmin وعlى آlih وصxaabatih أجmaعin faxadaثnii jamc min الshuyuuخi akhirhm shaykhuna الshaykh صالح بn cbd الlah الcصymiy غfr اllah lah wlahm جamيعا whuwa أwl xadiiثi samictu minhm bإsnaadi kuli minhm إlى sfyaan bn cayyn can cmr bn dinar can abi qabusa mawla cbdالlah bn cmr الcاas can cabdillahi bn camr lcaasi radi allahu tacala canhuma qaal qaala rasuulu llahi sala allahu alayhi walih wasalam alraaximuuna yarxamuhum alraxmanu yarxamu man fi lardi yarxamkum man fi sama wmin raa'iq raxmati raxmat lmucalimiina bilmutacalimiina biiqraa'ihim usuul almutuun haasatan usuul xadiid almustafa wrasuul mujtaba sala allahu alayhi wacala alihi wasaxaabatihi ajmaciin liyafuuzuu bisacaadati alcajl walajl fahada huwa almajlis alxaadi cashar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 iyo koowaad masaladii xalay ahayd saaxibu miftaaxi ilkacba ayaa ragga qaar ay muxuuha soo qoreen ama dalabada qaar wuxuu soo qoray cumaan ibnu alxa ibni abi alxa ibni cabdiilcuza ibnu cumaan ibni cabdidaar ibnu qushay ibnu kilaab qaala sala allahu calayhi waali wasalam khuduuha yaa banii abi alxa khaalidatan taalida laa yanzicuha minkum ila daalim ninka kalena wuxuu soo qoray cumaan ibn abi alxa ibnu alxa ayuu soo qoray ibn abi alxa wasmu abi alxata cabdillaahi ibn cabdilcuza ibn cumaan ibn cabdidaar ibn qushay ibn kilaab ibn mura alqurashi alcabdari qutila abuuhu alxa wa camuhu cumaan ibn abi alxa jamiican yowma uxudin kaafirayn kaana licumaan ibni alxa min alwaladi cabdillaah wa huwa nacam waummuhum kada haajara cuثmaan ibnu طalxa fii hudnat اlxudaybiya ila rasuuli اllahi salى اllah alيه wslam faaslam shahida cuثmaan ibnu طalxata ywma fatxi maka fadafaca ilayhi rasuulu اllahi salى اllah alيه wslam mafaatiixa اlkacba waqaala khuduuha khaalidatan taalida laa yanzicha ya bani طalxa minkum ila ظalim fasakna makata xata maata fi awali khilaafati mucaawiya sanata hijriya wahiya alatii naزlat qowluhu tacala in allaha yamuru idan ninka la yidhaahdo cumaan ibnu alxa waya ninka miftaaxa kacbada hayay ilaa wakhtigan aan ku sugannahayna iyaga ayaa hayaan bani shayba ayaa la yidhaahdaa ilalaan way hayaan inkasta oo mararka qaar is leedahay muranna iyo waxbaa ka jirjira dhexdooda oo ilmihii uu ka tagay ninka la yidhaahdo cumaan ayaa taqriiban batay waadna garanaysa in la haajiriyo meelo loo kala haajiray oo maqrib alcarabi qaarbaa u haajiray qaarbaa mxua sham u haajiray marka qolyihii maqrib alcarabi aaday qayb ka ayaa soo laabteen qolyihii marka sii joogay oo gacanta ku hayna waxay yidhaahdeen eh, adin kama tihin nasabkii eh, ayaga ahaa lidaalika raggii dambe oo la inkiray rag ka mid ah ayaan ku arkay makamar eh, wakhtiyada ka ah ay maxkamad u socoto oo ku dacwoonaan annaga raggaas ayaan nahay cumaan ibn abi talxa raggiisa ayaan nahay amaba raggii nasabkiisa ahaa farciisa ahaa qolyahan ay leeyihiin maya waliba qolyahan eh, mxuu ahaa farcii eh, ma tihiin qolyahan lah oo dhawaaqa ay waxay ku tuhmayaan inayna iyaga farci oo mawaali ay yihiin marka waa iska garanaysaan isqabsiga ma dhammaado haddii nasabka u dheeraado laakiin kolleyba ragga iyaga ahaa farac asaga baa weli gacanta ku haaya ilahi subxana wa taala xifdiya kacbada iyo dadkeedaba xadiidka laba koobaad wacan xudayfata waxaa laga wariyay iwa abi hurayrata waxaa laga radi allahu tacala canhuma qaala waxay yidhahdeen labadan saxaabi caawa xadiidka waxaa iskugu tagay abi hurayra iyo xudayfa oo taqaanaan labadaba qaala waxay yidhaahdeen qaala rasuulullah rasuulka al wuxuu yidhi sala allahu calayh wasalam yajmacu allahu ilaahay baa kulmin doona tabaaraka wa tacaala annaasa dadka ayuu kulmin doonaa fayaquumu waxaa istaagi doona almu'minuuna muminiinta ayaa istaagi xataa tuslafa ilaa looga soo dhoweeyo lahum ayaga aljannatu jannada looga soo dhoweeyo fayaatuuna kadibna way u tegayaan aadama nabi aadan salawaatullaahi ilaahay naxariisyaalkiisa calayhi dushiisa ahaatee fayaquuluuna waxay leeyihiin yaa aabbaanaa aabbahanagow istaftix noo furitaan dalab lanaa annaga aljannata jannada noo furitaan dalab fayaquulu wuxuu leeyah wahal akhrajakum idinka soo saaray min aljannati jannada ilaa khatiicatu abiikum aabbihin gaftiisa waxaan ahayn miyaa jannada inka soo saaray lastu ma ihi bisaaxibi dalika arrinkaas ninka u saaxiibka oo booska asaga ninka mudan maanta inaan mxuua shafeeca idiin qaado oo mxuua shafaacat alcudma inaan sameeyo ninka mudan ma ihi oo arrintaas kuma habooni maxaa yeele dembigii aan galay dartiis ayaa jannada idinkaga soo saaray idhabu waxaad u aadaan ilaa wiilkayga aada ibraahima ahaa khaliilillaahi ilaahay kii uu jeclaay ah weeyaan khaliilka waxaa la yidhahdaa arfacu manaasil wa darajaat almaxaba xubbiga iyo jacaylka meesha ugu sarraysa ayaa hulla la yidhahdaa hulla khaliilka lidaalika waxaa aad u gafo oonan sax ku taagnin dadka yidhahdaan xabiibka iyo iyo khaliilka waxay yidhahdaan nabi maxamed alai slat slam waa xabiib nabi ibraahimna waxaa weeyaan waa khaliil wa calayhi xabiibka iyo khaliilkana waxaa sarreeyo xabiibka hiy اlhull khaliilnimada ayaa u sarraysa weyaan lidalika nabigeena sal اllah alيه ali waslm waa ti uu dhihi jiray ilaahay baa iga mid adink idinka mid inaan khaliil ka yeesho diyaaru ma ahi saasuu nabigana jiri sal allah alيه ali idan nabi ibraahim muxuu aha khaliilullah nabi moxamed alay sla slm muxuu ahaa khaliilullah labadaba khaliilka alla ahayan weyaan marka nadariyadda ah in xabiibka uu ka darajo sarreeyo ee muxuu ahay khaliilka oo lafdi ahaan ugu sarreeyo ama macnahaan ugu sarreeyo sax ma ahan waa arrin daarij ahoo dad badan ay ku tageen ay haystaan xabiib xabiibullah iyo khaliilullah inay xabiibka u sarreeya macnaheedana ma ahan maadaama nebi maxamed alai slat ay xabiib u yaqaanaan ama loo yaqaano eh, muxuu ahaa ama u yaqaanaan inuu nebi maxamed iyo ambiyada kale oo nebi ibraahim ay siman yihiin macnaheeda saas maaha nacam maxaa yeele nebi maxamed alai slat slaam waxaa weeyaan sayid اlanbiyaai wاlmursaliin sayid waladi aadam walaa fakhr intuu nabi aadan dhalay o dhanuu sayid u yahay faanitaanna igama ahu nabigile sal allahu aleh ali wasalam marka idhabuu waxaad aaddaan ilaa wiilkayga aad ibraahim ahaa khaliilillaahi ilaahay kii u jecla wuxuu yidhi fayatuuna mxuu ahaa way u tegayaan ibraahima bay u tegayaan nabigeena sal salallahu aleh wasalam fayaquulu ibraahima ibraahim wuxuu dhihi lastu ma'ihi bisaaxibi dalika arrinkaas ninka ku habboon oo saaxiibkiiyo ma'ihi weeyaan inamaa kuntu waxaan khaliilan miduu alla jeceli min wara'a waraa'a gadaal ayaan jooga weyaan oo darajo ahaan meel damba ayaan khaliilnimada ka jooga weyaan oo khaliilnimadayda khaliilnimo ka sarrayso ayaa jirta weyaan arrinka asagana min tawaaducihi sala allahu calayhi wasalam inuu ilaahay subxana watacaala isu hoos dhigo oo u tawaaduca ayay ka ahayd weyaan sala allahu caleyh ali wasalam qaala wuxuu yidhi fayaatuuna ibraahiima ibraahim bay u tagayaan fayaquul ibrahim wuxuu le lastu may bisaaxibi dalika arrinkaa saaxiibkii maahan inamaa kuntu waxaan aha haliilan khaliil baan ahay min waraau waraaun waa la dhihi karaa labada way soo aroortay weyaan oo la godo weyaan laakiin sida muxuu asaxa waa min waraaa wara'a gadaal baan ahay weyaan khaliilnimadayda aad bay u dambaysaa waa laga horreeya weyaan icmaduu waxaad u qasadaan ilaa muusa muuse u qasda aladii hadlitaan uu rabbi la hadlay weyaan fayatuuna muusa muuse u tegi doonaan oo fayaquulu wuxuu leeyahay lastu ma ahi bisaaxibi dalik arrinkaas saaxiibkiisa ma ahanin weyaan idhabu waxaad adnaa ilaa ciisa kalimat illaahi ilaahay kelimadiisa ahaa iyo wa ruuxihi ruuxdiisa ahaa u taga weeyaan oo muxuu inuu ilaahay subxana wa tacala jannada idin geeyo oo jannada lidiin fura idin weydiiye fayaquulu wuxuu leeyahay calayhi salaam lastu ma ahi bisaaxibi dalika arrinkaad saaxibkiis ma ahanin arrinta ani kuma haboon waa haboon yahay weyaan fayatuuna waxay u tagayaan muxamadan sala allahu nabi maxamed ay u tagayaan fayaquumu markaasuu istaagi doonaa riwaayaadka qaar waxay leeyihiin ilaahay baan sujuud u dhacaya subxaanahu wa tacaala markaasuu rabbi wuxuu ii min maxaamidihi ilaahay mahaddiisa iyo ammaantiisa wax maanta aanan aqoonnibu ilahay ii wa tacaala kadibna fa istaagi markuu istaagitaanka markaasaa la fari oo la leey maxamadow istaag oo wax alla waxaa doonta muxuu ahaaye dalba waa lagu siini oo shafacaqaad waa lagaa shafeaqaadi oo shaiic waa lagaa shafeqaadi saasa la doona wayaan markaasa fa kadib ay imanaysaa fa yaquumu markaasuu istaagaya oo fa lahu waa loo idmi inuu muxua ummaddii u shafeeca loo idmi weyaan waa ashafaaca alcudmaa wabacathu maqaama maxmuud alladii wacadtaah wasiiladii weyaan man sa'ala allah liya alwasiila xallat lahu shafaacatii saasuu nabigen le sal allah aleh ali marka wasiilada ilaahay loo weydiiye nabigeena sal allah aleh ali slm markii aadaanka la addimo waa meeluu ilahay u ballan qaaday subxana wa tacala casaa an yabcataka rabbuka maqaaman maxmuudan casaada haddii marka alla xaggiis ka tawado casaa yabcataka wacdi min allahi muxuu ahay weyaan waa waajib inay arrintaayada dhacda casaa an yabcataka rabbuka maqaaman maxmuudan ay rabbigaa wuu ku soo bixinayaa mxuu ahay waafajinayaa uu ku siinayaa boos ummadda dhan ay mahadin doonaan oo ka wada sarray ambiyadoo dhan weeyaan laakiin bini aadamka ay ka ahaato casaa an yucطiyanii hada taas waa weeyaan waa ka fila weeyaan laakiin haddii ay min allahi casa wajal ka tahay waa waajib waajibat ataxaquq weeyaan inay xaqiiqowdu waa waajib nacam faquumu nabigu istaagi fayudanu marka waa laidmi lahu mxuu ahaa fayudanu lahu nabigu waa loo idmi weyaan inuu u shafeeco ummadii baa loo idmi wa tursal waxaa la diri alamaanatu ammaanadii ayaa la diri iyo waraximu raximtii iyo qaraabanimadii ayaa la diri fayaquumaani way istaagayaan jambatay asiraati jidka mxuu aha siraadka la mari doono labadiisu dhan istaagi doonaan yamiinan midigta iyo washimaalan bidaxay kale istaagi doonaan marka labadaas dadka qaar bay ku dhegayaan oy la harayan oy la gelayaan ciyadan billah ammaanadii nin ammaano aanan gudanin oo hayra muadi lamaana siraadkaama marayo ammaanadii a ku dhegiyoo taagan ha ka yaabin meeshaasi ku ridaysaa ciyaadan billah kadalika waxaa weeyaan ilaa an yataqamadahu allah biraxmatihi wafadlihi muxuu ahay wa ixsaanihi kadalika qofka raximgoyska ahna raximtii halkaa u taagan waa in waalhalis halkaas ay ku ridaysaa weyaan ciyaadan billah marka waa halis ammaanada iyo raximta labadaba waa wax aad u culus weeyaan wax kastaa soo samayni labadaas ayaa marka kaa yara hoosi kadibna halkaasuu qofka ku dhacaya ciyaadan billah nacam fayaquumaana way istaagayaan mxuu ahaa labadii ammaanadii i raximtii jambatay asiraati siraadka labadiisi dhinac yamiinan wa shimaalan fayamuru waxaa mari doona marka awaluhum dadkii jannada galaay iyo mxuu aha siraadka gudbaaye kalbarqi hilaacoo kale hilaacoo kale ay gudbayaan weyaan qultu waxaan idhi biabi aabbahay baan wa ummii baan afdiika nabi alla kugu furanayay ayu shayin shaygeebaa ka mari albarqi barqiga iyo hilaaca maritaankiisoo kale shayga muxuu yahay oo shayga asaga mxuu qof sida hilaacoo kale meel u mari muxuu yahay waa mxuu weydiinayawuu weydiinaya saxaabigii radia allahu tacala arda qaala wuxuu yidhi alam taraw miyaadan arkin kayfa sida yamuru uu mara oo wayarjicu usoo noqda fii tarfati caynin ilbiriqsi hilaaca soomaad arkin ilbiriqsigu baglayahay kadibna wuu damaya nacam uma markay kuwaa gudbaan kadibna uma intaa kadibna ka mari riixi dabeesha kale ay qolyo ku mari doonaan uma intaa kadibna kamari ayri shimbirka duula siduu maray qolyi ku mari doona siraadka baa idin qoran waashadi rijaali ragga ugu orodka badanna way ku sida ragga orodka badan ay ku maraanna qolyaa ku marayaan waan waashad wayamuruuna ka muruuri ashad rijaali weyaan ragga ugu mxuu ah degdega badan oo ugu xooga badan ogu orodka badan siay u maraan ay ku marayaan weyaan o tajrii waxaa la soconaysa bihim iyaga acmaaluhum camalkoodii la soconay waxa duulina amaba mxuu buubina ama ilmiriqsiga ah amaba muxuu ahay orodka ah waa camalkii baabuur haddii aad saaran tahay ku socda boqol mid ku socda konton mid afartan ku socda iyo diyaarad hadii aad ku socota iyo tareendheer haddii aad ku socota iyo hadii aad farad saaran tahay iyo haddii aad lugaynaysa intaba maxaa ku wada markay ugu liidinta lagu haadayaa ku wada sooma inti kale waxaa weya waxaad saaran tahay qalab qalabkaas surcadiisaaad ku socotaa camalkiia marka wuxuu noqonayaa shaygaas sariic ah oo kuula duuli asaga noqonaya waxa elbiraqsiga noqona waa camalkaaga wanaagsanaa waxa maxaa shimirtii kale u duulaa waa camalkaaga wanaagsanaa waxa weyaan dabayshoo kale uduula waxa weyaan camalkaaga wanaagsanaa waxaa rag aad u orod badanoo mxuu ahaa maratoonka oo kale maratoon miyaad dhahdaan saasoo kale u ordaan waa raggiyo mxuu aha waa camalkii wahaakada akhiiran waxa weeyaan eh, camalka soo socda wuu imaan doona marka ayaa la soconi marka eh, jumlada ah tajri bihim acmaaluhumtan uma noqonaysa ragga bas uma noqonaysa weyaan ka ashad rijaali uma noqonaysa kaligeed guud ay wada noqonaysaa oo camalkii ayaa ama mxu miriq la dhihi amaba dabayl u noqoni amaba waxaa weyaan shimbir u noqoni oo la noqonayo sidii shimbirtii mxua ula duuli wahaakada saas weyaan macnaha eh, inkastoo la dhihi kara wuxuu noqon karaa ashad rijaali laakiin macnihii ayaa mxuuaha keena in dhammaan la wada celiya wax socona oo degdega samayna waxaa weyan waa camalka weyaan wa nabiyuhum ummadda nabigeedana nabigoodana wa nabiyuhum nabigoodana qaa'imun taagan yahay cala siraadi siraadka uu u taagan yahy weyaan ummad nabigeeda saa u taagan nabigooda saa u taagan min nabi aadam ilaa nabi muxamed alayhi salaat salaam saasay wada taagan yihin weyaan halkaasuu nabi walbu taagan yahay yaquulu wuxuu le nabiga rabbi sallim rabbiyow badbaado rabbi sallim rabbiyow badbaado rabbi sallim rabbiyow badbaado xataa tacjiza ilaa ay ka cajisto oy ka tabardarrayso acmaal cibaadi addoommaha camalkooda ilaa ay ka cajista weyaan oy ka tabarbeesho weyaan xataa yajia ilaa uu ka yimaado alrajulu nin aad ka imaado laa yastaiicu aanan awoodin asayra socod aanan awoodin ilaa zaxfan gurguurasha mooyane aan si kale ku socon karin markii khayrka dadka ay u degdegayaan isna khayrku ka dabdhici jiray oo muxuu ah khayrku degdega ahayn wa calayhi camalkiisiyaa tabardaran oon dheef lahayn aad u liidan weyaan nacam ciyaadan billah wa fii xaafatay asiraati siraadka labadiisa mxuu ahay dhinacna waxaa ahaaday kalaabiibu birkan waayaala birta kawaanka saa u aad weyn weyaan aad u weyn siduu nabig sheege sal alla alay slam mucallaqatun oo soo raaracda ma'muuratun waxaa la man duul inay mxuu ama qof inay qaadato oy qabato umirat la fara bihi isaga halkaasay mxua ka soo raaracdaa qofka la yidhahda labood dhab birtiga labood iyo mxuu kula naarta kulle ciyaadan billah nacam man umirat bihi famakduushun qof la dhaawacay oo naajin kadibna badbaaday dadka u kala baxayaan famakduushun fa minhum waxaa ka mida ah qof la dhaawacay oo oy birihii dhaawaceen oo naajin kadibna badbaaday ilahay u badbaaday subxana watacala isagoo dhaawacayuu jannada xaggeed aadaya iyo wamukardasun qof muxuu ahay lagu tuuray oo lagula haray oo lagu riday finaari naarta lagula haray lagu riday ay noqonaysa dadkii biraha ay ku dhaceen dhammaantood meesha laguma wada daadinaya qaar ayaa intay birta ku dhacda la dhaawaca la edbiyo ayaa kadibna rabbi subxana wataala eh, mxuu eh, badbaadina weyaan la badbaadinaya oo jannada ilahay u gelinaya subxana watacala qaarna birihii ayaa la harayo naartaasaa lagula ridaa weyaan ciyaadan billah nacam wladii alih baan ku dhaartay nafsu abu hurarata abu hurara naftiisa ay ku sugantahay biyadihi gacantiisa ina qacra jahanama jahanama moolkeeda iyo dhirarkeeda la sabcuuna khariifan toddobaatan dayrood ama toddobaatan sano inta loo socdo weeyaan ciyaadan billaah rawaahu muslim qowluhu erayga uu yidhi muxuu ahaay nabi ibraahim calayhi salaam wara'a wara'a huwa isaga bifatxin bilfatxi kordhabitaan oo fiihimaa labadaba la kordhabay wara'a wara'a kulli waa maftuux weeyaan wa qiila waxaa hi bidammi ayadoo lagodo bilaa tanwiin waraau waraau la yidhaho wayaane wamacnaahu lastu miihi bitilka daraja booska isaga ma joogo weyaan oo booskaas mudnaay ma alrafiicati ee sarraysa booskaasa alrafiicati ee sarraysa weeyaan wahiya iyadana kelimada ayada kalimatun waa kelimad oo tudkaru loo sheega calaa sabiili tawaaduci qofka inuu muxuu ahay tawaaduc sameeyo ood isliido ood muxuu ahay madaxa taagin markii in la sheego la raba kelima la dhaha weeyaan waqad basadtu waan fidi ayuu leeyahy sheekha raximahullah imaam nawowi macnahu xadiidkan macnihiisa fii sharxi saxiixi muslim ayaan ku fidi weeyaan ku cadday weeyaan wallahu aclam xadiidka ababoqoliabaad wa can abi khubaybin waxaa laga wara bidami lhaai hada oo la godo almucjamati ee dhibicdi muxuu aha lah cabdillahi bni zubayr qaala wuxuu yidhi muxuu abu khubayb lama waqafa zubayr can abi khubaybin waxaa laga wari cafwan bdm اhاء mucjam cabdlahi bn ubayr weyaane abu khubayb weyaan qaal wuxuu yidhi abdulahi bn zubayr lama waqafa markuu istaagay azubayru markuu zubayr istaagay yowma aljamali maalinta mxuu ahay jamal waad garanaysaan laba xaadita oo aad u xanuun badan oo aad u dhib badan ayaa dhex martay saxaabada nabigeena alah slat slam zamankii cali uu ahaa amiir اlmuminiin radi allahu tacala anhu arda labadaa waxay ahayd waqcatu sifiin wawaqcat aljamal marka waqcatuljamalkan waxaa loo yidhi ummuna ummulmuminiin caaisha radi allahu tacala anhu ardaha sidiiqa binti sidiiq ayaa waxay saarreed riti ritiga asaga ayaa la boqongooyey oo kadibna sidii ay marka ku dhacday yowmaljamal saasa loogu bixi weyaan marka yowmaljamalkaas dadkii xaadiray ayuu ka ahaa ninka la yidhahda marka qisada waxay ku tacalluqdaa eh, sheegitaan la sheegay qisada ahayd ma ee arrin ku saabsan ammaano gudashada ayay mxuuay ku saabsanta dhankaas mxu maxalshaahidku waa dhankaas weeyaan labada dagaal oo muslimiinta dhex maray labada guruuba mujtahidiin bay ahaayeen qofka hadduu mujtahid noqdana ima an yakuuna mujtahidan musiiban wa ima an yakuuna mujtahidan mukhti'an qofka hadduu saaxibulijtihaad yahay oo adduun iyo mansib iyo madaxnimo iyo balaay wadin oo ijtihaad aalaadkiisana uu muxuu ahay mutawafir cindahu uu la imaado kadibna uu gafo falahu ajrun waaxid hadduu intuu ijtihaada kadibna ilaahay u waafajiya xaqi xaq waafaqana falahu ajraan lidaalika wax alle wixii saxaabada dhex oo amaba dhibaato ah, qof ahlu bidacunbaa dhexgala ikhwaani fillah lama gala sideedaba baabkaas waa khat axmar qofkii raba badbaado adduuniya akhara rabo baabkaasiisun la gelin lidaalika qofkii in ogaado rabo arinta ayada iyo qawaacidda culimaaaulislaam ay ka dejiyeen arrinta ayada ogaado rabo falyaqra' kitaab alcawaasim min alqawaasim libni lcarabi kitaabka isagoo imaam ibnu carabi u qoray ibnu carabi iyo ibnucarabi bay ka yidhi ibnu carabi oo laanlaan oo carabi keligii ah waa muxuu ahaa nin imtixaan ahaay oo wuxdatulwujuudka aaminsanaayoo islaamnimadiisaba mxuu ay halis ku jirta oo muxuu ahaa khalqiga iyo muxuu iyo khaaliqaba aana kala sooci jirin buu ahaa bale muxuu aha dadna ay owliya u haystaanay caabudaanba qaarkood ay muxuu caabudaan wanaag badan u filayaan laakiin ninkan waxaa weyaan ibnulcarabi almaliki saaxibi axkaami qur'aan kitaabkaam qur'an in kale weyaan ninkaas wuxuu qoray kitab layihahda alcawaasim min alqawaasim kitaabkaas qofkii rabaa saxaabada wixi dhex maray ilan dad badan baa ka ugaarsada meelaha iyaga oo muxuuah biyo mukadara ah ama aad u liidana ka dhex ka lumaysto oo saxaabada inay duraan ka dhigtaan arrimahaas oo kale marka qofka raba inuu ka badbaado arrinta iyada ah oo qofka inaba aan lagu khaldi karin weyaan wax kastoo shubha oo qolyaha ay keeni karaanna fartuu kaa saaraya jawaabteedii mar kitaabkaa ah ha lagu noqdo alawaasim min alqawaasim wuxuu leeyahay ninka la yidhaha cbdulahi bn zubayr lama waqafa markuu istaagaa ubayru zubayr bnu cawaan xawaariyii rasuulilahi sal l slem yowma aljamali maalinta jamalka ritigii markuu istaagay maalintii ritiga dacaani buu u yeeray aabbahay faqumtu waan istaagay ilaa janbi dhinaciisaan istaagay faqaala wuxuu yidhi yaa bunaya wiilkaygiiyow inahu shaniya laa yuqtalu lama dilo alyowma maanta ilaa aalimun qof aalim ah aw maluumun ama qof la dulmiyey labadaa umbaa la dila maanta dadka meeshaan ku dhiman doona maanta ama waa qof ama waa qof maluuma horaan sheegnay waxaan idhi waa asxaabu ijtihaad way raggaan maxaa yeele nin walba wuxuu lahaa sayid cali radi anhu wuxuu lahaa khilaafada islaamka aan kadibna raggii dilay sayid cumaan radi allahu tacala canhu annagoo oo awood lah aan ragga ayaga qisaakooda aan samayno iyagana waxay lahayn intaanan dowlad la dhisin oonan madaxnimo la helin halaga qisaaso niminki mxu qatalat cumaan ragga cumaan dilay hala qisaaso qolyahana saan xaq u arkeen qolyahana say xaq u arkeen qolyahan saan u arkeen in mxuu ah xaq tahay oo sayid cali raggiisii in haddii aan madaxan la helin see wax looga qisaasi see qisaas loo samayne ayagaana xaqa ficlan ku sugnaa raggaana waxay yidhahdeen dhiiggii sayd cumaan radia allahu tacala anhu ardaa luma ila waa dembi weyn qof muslim dhiiggiisa in hadur uu noqdo hadur inuu noqdo waad garanaysaan ninkii muxayisa iyo raggii labada muxuu inta israacay kadibna lagu dilay nin mid lagu dilay meesha la yidhahdo khaybar oo yahuudi ay dileen kadibna yahuuddii ay dhaarteen oo yidhahdeen annaga shuqul kuma lihin nabiga calayi slat wadaahu min cindihi agtiisa ayuu muxuu ahaa isaga laftarkiisa ayaa diyada bixiyey intaana nabigu wuxuu diiday alai slat slam qof muslima dhiiggiisa inuu noqdo wax kama jiraan oo qofka muslimka dhiiggiisa waa in la bixiyo cid bixisaba marka lidalika iyagan halkaas ay ka duulaayeen labada guruubba marka xaq ayaa u muuqday laakiin qolyahan kale sayidcama qolyaha kale waxaa weeyaan ijtahaduu fa ahtauu way ijtihaadeen lakin way gafeen sayid calin ijtihada fa ashab wuu asiibay weyaan nacam laakiin ijtihaadkoodii muxuu noqonayaa kan makfuurun maajuur lahum ragga ayaga waad garanaysaa ninkii ree badar ahaa oo weliba khiyaana shay mxuu ahaa lagu tilmaami karo sameeyey oo nabiga sal allahu alay ali waslm u socda waraaqka ka hormariyey oo la soo qabtay kadibna saxaabadii ragga khatarta ay yidhahdeen qortaan mxuu ahay aan ka jarray yidhahdeen nabiga muxuu ku jawabay sal allahu alay ya inahu shahida badran badar ayuu ninkan xaadiray arkaysaan marka waxaan kala jeedaa ragga ayaga ah oo mxuu ah haddii xataa waxay dhacaan waxay la soo mareen waad garanaysaa nabiga sal allahu aleh ali wasalam naftoodii wax walba nabiga u bixiyeen oo weliba dee janna loo ballanqaaday raggan hadda zubayr ibnu cawaam iyo cali labada safay ku kala jireen waad garanaysaan alxa iyo zubayr safkaanay ku jireen cali dhankaan ku jiray nabigana sal allahu aleh ali wasalam caliyun mxuu ahaa abubakr fi ljanna cumar fi ljanna cumaan fi ljanna caliyun fi dalxa fi ljanna hakada tobankaas hal mar muxuu ahaa hal boos ayuu jannada ugu wada ballanqaaday marka haddii ay niman aalimiin ama niman khariban ama niman muxuu ahay khayr aan lena yihiin weeyaan nabiga calayi sala slam janna uma ballanqaadeen sida marka waxaad ka garanaysaan saxaabadii wixii dhex maray inaanan faraha lala tilka dimaaun sallama allahu minha suyuufana fahal laa taslaw minha alsinatuna taas waxaa wey culimadu waxay jireen arrinta ayada waa dhiig uu rabbi subxana wa tacala seefaheenna ilaahay uga badbaadiyey marka carabkeenna maxaa fara mxuu halkaas maa maxaan kala doonayna carabkeenna saasay dhihi jireen wayn radia allahu tacala canhum waraximahum wuxuu yidhi marka yaa bunaya wiilkaygow inahu shaniya laa yuqtalu lama dila alyowma maanta lama dila ilaa aalimin qof aalim aw madluumin qof la dulmiyey mooyane wa inii anigana laa uraanii isuma arko ilaa sa uqtalu in lii dilo alyowm maanta maluuman anoo madluum ahoo la dulmiyey marka maanta anoo maluuma oon laga gardaranyddanbaan haysta yii wa inii aniga laa uraanii isuma arku yii ilaa sauqtal in lii dilo alyowm maanta maluuman anuma laga gardaran yahay weyaan waina min akbari hami hamigayga waxa weyn waxaa ka mid ah ladaynii daynta leeyahay dayntayda weyaan murugta maanta igu daran oo i hayso murugaha waa badan yahi lakiin murugta daran maanta waa daynta muxuu ahaa liiga rabe weyaan ee afatara miyaad u aragtaa ood malaynaysaa daynanaa daynta anaga nagula leeyahay yubqii inuu wax ka soo reeba min maalinaa maalka aan leenahay shayan shay dayntii muxuu nagula lahaa oo daynta anaga dushanaga ahayd in maalkanaga waxay ka soo reebaysa oo maalkii ay wax ka soo haraan mau aragtaa uma qaala wuxuu yidhi yaa bunaya bic waxaad gadaa maalanaa maalkanaga gad waqdi guddayni dayntaydu gud weeyaan wa awsaa kadibna waa dardaarmay ninka la yidhahda zubayr biulusi ulu saddex meelood marka loo qaybiy maalka hal meel ayuu dardaarmay weeyaan in loo sadaqeeyo radia allahu tacala arda wa uluihi uluka isaga u dardaarmay markii kadibna loo qaybiyay isna saddex meelood hal meel oo ka mid ahna libaniihi wiilashiisa ayuu mxuu ahay u dardaarmay ulukii uu sadaqada ahaa ayuu sii kala qaybiyo wuxuu yidhi haddana meelood loo qaybiyo hal qayb wiilashiisa ha la siiyo waanoo imaan doonta wiilasha waxay tahay yacnii wuxuu la jeedaa libani cabdilaahi ibni zubayr cabdilaahi ibni zubayr wiilashiisii ayuu marka ula jeedaa weeyaan ulkiisa ayuu ula jeedaa qaala wuxuu yidhi markahadalka wuxuu yidhi markuu dardaarmaayey fain fadala hadduu soo min maalina maalkanaga bacda qadaa'i dayni daynta marka laga gudo kadib shayun shay fa uluuuhu saddex meelood marka loo qaybiyo muxuu hal meel libaniika wiilashaada ayaa iskala weeyaan ulukii labaad uludkiisii wiilashaada ayaa iskale weyaan ah, libanihidaas marka hadduusan xataa wadaadka caddayn lahayn haddii uusan caddayn lahayn raawiga uusan caddayn lahayn laa wasiyata liwaari wiilashan cabdulahi bin zubayr u dhalay maadaama aabbihii uu jooga aabbahood uu nool yahay dhaxalka awgood ma soo gelayaan waa maya maxjuub wa aabbihii ayaa xiri marka ayaga waxay noqonayaan ajaanib dad aanan wax dhexlayn bay noqonayaan maadaama ay waari ahayn in loo dardaarmo oo dardaaranka wixii wasiyada ay helaan way u bannaan tahay weeyaan lahum nacam laakiin haddii wiilashii la dhasha cabdullahi bn zubayr uu dhihi lahaa ayaga ha la siiyo maya laa wasiyata liwaari qof dhla oo dhaxalla looma dardaarmo weyaan looma dardaarmo weyaan dardaarana kama ansaxayo umana ansaxayo weyaan uma ansaxay cafuun nacam wa kaana wuxuu ahaaday nacam qaal wuxuu yidhi fain fadla hadduu soo haro min maalina maalkanaga ama fadula bacda qada'i dayni daynta marka la gudo kadib shayun shay fa uluuu ulukiisa libaniika wiilashaada iskala qaala wuxuu yidhi hishaamu wuxuu yidhi waa ruwaaddii xadiidka rag ka mid ahaaye wa kaana waxaa u sugnaaday wa kaana wuxuu ahaaday cafwan bacdu waladi cabdilaahi cabdilaahi wiilashiisa qaar ka mid ah qad waazaa kuwa la sinmay oo soo da'gaaray bacda bani zubayr oo cabdilaahi la dhashay ay la soo sineenba oo rag waaweyn ay noqdeen rag weyn ay noqdeen weyaan cabdullahi bn zubayr wiilashiisii ayaa waxay la sinmeen adeeradooda ay la danoqdeen oo weynaadeen weyaan marka rag waaweyn raggaan waaweyn yihin kuwaan guuray kuwaan ubaahan yihin guuray u baahan marka iyagan inaan la hoojinin ayuu suludku uga dardaarmay macnaha waa sidaas weyaan waqad waaza qaala kaana wuxuu ahaaday bacdu waladi cabdilaahi cabdilaahi wiilashiisa qaar ka qad waazaa mid muxuu ahaa la sinaaday bacda bani ubayri zubayr wiilashiisa qaar ka ay la sinaadeen weyaan khubaybin iyo cabaadin weyaan labadaa walahu ninka la yidhi cabdilahi waxaa sugnaaday ibnu zubayr yowmaidin maalinta aga tiscu baniina sagaal wiil ayuu lahaa iyo wa tisci banaatin walahu waxaa u sugnaaday ninka la yidhi cbdilahi bin zubayr yowmaidin maalinta tiscu baniina toban muxuu ahaay sagaal eh, wiil iyo watiscu banaatin iyo sagaal gabdhood weeyaan qaala cabdulahi wuxuu yidhi cabdulahi bin zubayr fajacala wuxuu gudagalay aabbahay yuusiina inuu ii dardaarmo bidaynihi dayntiisa wayaquulu wuxuu leeya yaa bunaya wiilkaygiiyow in cajasta haddii aad ka cajiso ood u tabar weyda u maara weyda can shayin shay oo minhu daynta kamida mid a oo ka kaalma alab calayhi daynta mxuah dushiisa ama daynta bimowlaaya sayidkayga iyo naasirkayga iyo gargaarahayga mowlahayga mxuu ahaa waxa weyaan gargaar weydiisa weyaan qaala wuxuu yidhi fawallaahi baan ku dhaartee maa daraytu ma aanan garanin maa araada wuxuu ula doonay wuxuu ula jooday xataa qultu ilaa aan ka dhaha mowlihiiaan fahmi waayuu yidhi abati aabbow man mowlaaka mowlahada waa ke qaala wuxuu yidhi allah allah ayaa mowlahayga weyaan qaala wuxuu yidhi fawallahi baan ku dhaartay maa waqacat kumaanan dhicin fii kurbatin kurba oo min daynii dayntiis xaggiisa soo gaartay ilaa qultu waxaan dhahay yaa mowla zubayr ubayr mawlihiisiiyow aqdi ka gud canhu xaggiisa daynahu dayntiisa ka gud weyaan iqdi ka gud canhu asaga daynahu dayntiis ka gud fayaqdiyahu wuu ka gudayaa markaas oo muxuu arrintiibaa ilaahay u yasiraa weyaan qaala wuxuu yidhi faqutila zubayr waa dilay wuxuu ka baqay ayaa dhacay waa la dilay yadac kama tegin diinaaran shilin dahaba kama tegin walaa dirhaman shilin oo fidaana kama tegin ilaa aradiina dhulal dhulalyaalaad ka tagay weyaan dhulal ayaad ka tagay aradiin minha waxaa ka mid ah alqaabatu qaaba ayaa ka mid ah mid la dhihi jira alqaaba qaabada waxaa weeyaan ardun cadiimatun fii cawaali lmadiina arla aad u oo masaaxay dhul aad weyn ku fadhida oo madiina meesha la yidhaha jihat alcawaali awaali meelaha sarsara ayaa cawaali la yidhahda laakiin xaafad cawaali la yidhah ayaa madiina ku taalla weyaan jihat alcawaali dhankaas dhul aad oo muxuu zubayr u lahaa ayaa mxuuaha la dhihi jiray alaaba magacaasay lehed weyaan alaaba magacaasay lehed weyaan wa ardun cadiimatun fi cawaali almadiina minha waxaa ka mid olalka ah iyaga ahaa alhaabatu haaba meesha jaqda ahayd ama hawdka ahayd aa ka mid ahayd weyaan waxda casharata iyo toban oo daara ah oo ku yeelay toban guri ayaa madiina ugu taalla weeyaan iyo wa daarayn laba guri oo bilbasrati basra ku taallay ciraaq iyo wa daaran daara oo bilkuufati kuufa ku taalla iyadna bay ku taallaa iyo wa daaran guri iyo daar oo bimisra masr ku taallay intaba dhulbu ku lahaa nin taajiroo dhaqaalo badan lah ayuu ahay radi allahu tacala arda qaala wuxuu yidhi wainamaa kaana daynuhu dayntiisa waxay ka ahaatay wainamaa kaana waxay ahayd daynuhu dayntiisa alladii dayntaasoo kaana calayhi dushiisa ahaatay ana rajula ninka kaana wuxuu ahaa ya'tihi mid u yimaada bilmaali maal u keena oo fa yastawdicuhu wuu ku ammaanaysan jiray iyaahu asagu ku ammaanaysan jiray ninbaa maal la imaada wuxuu leeyahay zubayrow ammaanadan walaalow ihay saasuu dhihi jiray fayaquulu lahu ubayr zubayr wuxuu dhihi jiri marka laa maya walaakin ammaan ahaan kuguma haynaay ha ka yaabina ammaan ahaan kugu hay walaakin warka lagu laabay huwa isaga salafun waa amaah iyo dayn weyaan dayn ahaanaan kaaga qaadanaya dayn aad isiisi ka dhig ayuu dhihi jiray innii aniga akhsha waxaan ka baqayaa calayhi ammaanadan waxaan ka baqaya ama ammaanadan ad ii dhiibaysa ama maalkan addaycata inuu dayacmo inaad oo kun dolaroo ammaan lagu dhiibto inaad xoolihii iskaga darsato kunka dolar ood ku shaqaysato kadibna marka lagu yimaado aad aayar kunkii aad siiso ma laogolyahay ma laogolya maya lama ogola ammaano weyaan sidii aad u xiraysaa xirsulmitliga ayaad gelinaysaa kuma tasarufi kartid waxyaabaha la fududaysa ka mid khatarta ah la fududayso khatarta ka tahay lidalika zubayr wuxuu ka baqaya bangiyana malahan meeshii waana gurye iskawaa lagu jira iska dhallow sahla haddii maalka dadku u qaado ammaana waa la xadi karaa waa dhumi karaan wamaa ilaa dalika laakiin wuxuu leeyahay maalkii waan kaa qaadi markaad timaadana maalkaadaan ku siinaya dayn ha igu hadaanmarka saasuu ku qaadi jiray intaana wuxuu diidayaa ninkii muslimka a walaalkiis inuu xoolihii ammaanada u dhiibtay inuu ammaanadii ka diidana nacaya waxaa kaloo nacaya maalkii asaga ahaa in lagu tasarufo ama u dayacmo ama u lumo amaba laxado waa ka baqaya marka si aan u dhiboonin ninkii xoolaha lahaa inuusan u dhiboonin xeelad ayaa samayn jiray radi allahu anhu arda marka maalkaas daynta oo galay saasuu ku galay weeyaan radia allahu anhu arda nacam walaakiin warka lagu laaba huwa isaga salafun waa dayn inii aniga akhsha waxaan ka baqa calayhi adaycata inuu dayitaan baan ka baqaya wamaa waliya cafwan wamaa waliya muusan qabanin ninka layihah zubayr imaaratan madaxnimo qatu weligiis madaxnimo ma qabanin amiir muusan walaa jibaayatan xoolo ururinna weligiis mausan gelin oo zakadii xataa ragga soo aruurinay kuma biirin weligiis weeyaan walaa kharaajan dadka dhulka cashuuraha la saari jiray oo mxuuah dadka eh, ahlu kitaabka ah eh, kharaajkii dhulka la saari jiray lacagtii muxuu aha laga qaadi jiray ragga soo aruuriyan weligiis ma noqonin walaa shay-an waxna muusan qabanin ila an yakuuna inuu ahaado fii qaswatin duulaan oo maca rasuulilah ula duula sal allah aleh ali wasalam aw abi bakrin abu bakr ula duula cumara cumar ula duula iyo cumaan cumaan ula duula weeyaan radia allahu canhum qaala cabdulahi wuxuu yidhi zubayr faxasabtu waan xisaabay maa lacag iyo dayn ayaan xisaabay maa dayn ayaan xisaabay oo kaana ahayd calayhi dushiisa oo min adayni dayn ah shay ayaan xisaabay oo kaana ahaaday calayhi oo min adayni dayn mxuu ama ka aha dayn fawajadtu waan helay oon ogaaday alfay alfin laba milyan wa miatay alfin iyo laba boqoloo kun ay noqotay lacagta lagu leey laba milyan oo shilin ikhwaani ha u malaynin laba milyan iyo laba boqoloo kun wa oo amaba diinaar ah amaba dirham ah laakiin inta badan muxuu noqonayaa diinaar mise dirham dirham weeyaan inta badan waa dirhamka maxaa yeele baab sahlan maa baabkaas baab aad u badan waa baab aad u badan waa marka waa dirham weeyaan insha allahu tacaala dirhamkana isaga ayaa inta badan ayaa lagu tacaamuli jiray inta badan isaga ayaa lagu tacaamuli jiray weyaan diinaarka ee dadka dhammaan ma wada heli jirin amaba wax aad qaali u ayuu ahaa weyaan aad u qaali u ahaa nacam dirhamka ayay u badantahay weyaan waalcilmu cind allah caza wajal nacam falaqiya wuxuu la kulmay xakiim ibn xisaam falaqiya waxaa la kulmay xakiim ibnu xusaam waxaa la kulmay cabdallaahi ibna zubayr baa la kulmay fa qaala wuxuu yidhi marka xakiim ya bna akhii wiilkay walaalkay wiilkiisiiyow ka minteeba calaa akhii walaalkay dushiisa hato min adayni dayna fa katamtu waan ka qariyey wa qultu waxaan idhi miatu alfin boqol kun baa lagu leeyahay boqol kun waa lagu leeyahay been maaha oo mxuu ahaa wain tusibka khasaasatun fatajamuli marka qofka haddii aad mxuuaha iska xataa rafaasanta inaad soo subkato oo tartiib ishagaajiso waxun ma ahan hadda ceebahaada iyo laa tashkuwana min qilatin aw cilatin fahumaa licirdi اlmar'i faadixataani qofka cilad iyo qila waxyari iyo xanuunada xataa qofka inuu sheegsheegto oo saas halkaasa laga haya iyo faqri baa ahaaya iyo eh, business kaasuu noqday iyo waxyaabaha iyaga inaad qof sheegsheegta waxaa weyaan sharaf ma ahan fahumaa liardi lmari faadixataani qofka sharaftiisa ay mxu fadeexaynayaan weyaan lidalika wuxuu yidhi boqol kun ayaa aabe lagu leeyay faqaala wuxuu yidhi xakiimun wallahi baan ku dhaartay maa ara uma malaynaya amwaalakum maalkiinna tasacu inay mxuuah u waasac noqonaysa haadihi boqolkaas kun inaad bixin kartaan dhaqaalo xumidiinna iyo dhibkeedan haysaan ogsoonahay inaad boqolkun bixin kartaan uma malaynayo weyaan faqaala cabdullahi wuxuu yidhi ara'aytuka bal ka warran in kaanat haddii ay qaal wuxuu yidhi ma araakum idinma malaynayo tutiiquuna inaad awadan haada arrinkan mid aad awadan uma malaynaye ee fain cajastum haddii aad ka cajistaan waaba ka cajisi doontaane can shayin shay oo minhu ka mid a bi aniga kaalmaysta oo muxuu ah kaalmeyga dalbaad idin kaalmeeya weeyaan isticaanadan marka isticaana waxaa jirta aad loo yaqaano oo ya isticaanada qaarkeed maxay tahay isticaana waxyaabaha shirkiga lagu soo darooso isticaanada ka istiqaatada iyo isticaanada iyo soo ka mid maahayn isticaanadan itaa maxay kal yihin marka ninkan fastaciinuu bi fi ma laa yaqdir calayh ila allah wa isticaanada la diida waxaa qofka inuu ka kaalmo dalbo bini aadan wuxuusan alla mooyaan wax kale awoodaynin haddii aad bini aadan ugu kaalmo dalabto haddii bini adan adaad tirado janna geli aad tirahdo kaalmo dalab sooma yaa rasuula allah adqini ljanna ya abaa bakrin adqini ljanna dad saas ku mawlidaa la sheegaya ya oo meel dher jirin mikrofoonka saa u haysto oo rasuulka alloo jannana geli sala allahu aleh abu bakar oo jannana geli cumar oo jannana geli cumaan oo jannana geli cali oo muxuu hakada jannana geli ciyaadan billah dad saas ku mawlida oo xufaad alqur'aan ka warramay ikhwaani fillah waa khatar mugti ya waa imtixaan marka waxyaabaha la diida isticaanada noocaas weyaan halmadalabkaas noocaas wey mxuataan la diida lakin wx qofku awoodi karo oo hadda qofkan dayn baa lagu leeyahay dayntii inaad marka ad ugu kaalmayso ama qofkan waxbuu qaadi layahay jawaan buu kor u qaadi inaad mxu war kaalmay ii saar qolyaha hadda aragteen keligiis waxba ma saari kara markuu dusha loo saarna la ordaya laakiin ma saaran kara keligiis kaalmadaas noocaas qofka inaad yirahdo ii kaalmay waxba dhibaato ma laakiin kaalmada la oo shirkiga waxaa weeyaan qofka in kaalmo laga dalbo fii ma yaqdiru calayhi iyo iyuma qaam waa istaagay faqaala wuxuu yidhi man kaana qofka ahada lahu isaga cala zubayr zubayr mxuu ahaa kulah shayun shay oo dayn kula weyaan man duulkii kaana ay ahaatay lahu isaga cala zubayri zubayr ibnu cawaam shayun shay oo dayna wayaani xoolaa falyuwaafiina ha noo yimaado oo yimaada bilhaabati haabada ha noogu yimaado meeshii mxuu ahaa beertii amaba dhulkii weynaay oo mxuuaha xirnaay oo la yaqaanay ha noogu yimaado weyaan fa ataahu cabdullahi bni jacfar cabdullahi bni jacfar bn ayaa u imaaday wa kaana lahu waxaa mxuu u sugnaaday cala zubayri aain oo kun ayuu ku lahaa fa qaala wuxuu ku yidhi in shi'tum haddii aad doontaan taraktuhaa lakum waa idinkaga tegaya oo sideeda waa iska cafinaya qaala cabdullahi wuxuu yidhi laa maya xoolo waan haynaa qaala wuxuu yidhi fa in shi'tum haddii aad doontaanna jacaltumuuha waxaad ka yeelaysaan xoolahayga iyo guditaankiisa fii ma tu'ahiruuna waxaad dib u dhigaysaan ood dib marinaysaan in akhartum haddii aad wax dibdhigaysaan dadka aad dib marinaysaanood degdegta wax loo siinaynin ayaad ugu daraysaan oo aniga hadda hamuum iyo mxuu ahay eh, qabama ahi waxaad yeelaysaan dib idhiga oo ummadda horta ummaddan kale isdhaafiyo ummaddan kale isdhaafiya weeyaan fa qaala wuxuu yidhi laa maya qaal wuxuu yidhi faqtacuu lii qicatan haabadan marka muxuu ahaa meeshan dhulkan qayb iga gooya marka haddii ay saa tahay qaala wuxuu laka adiga waxaad leedaha cabdullahi bnu jacfarow min haahuna ilaa haahuna halkaas iyo halkaas inta udhexaysa intaasaad leeda xoolaha ad u qaada weeyaan nacam fabaaca cabdulahi wuu gaday minhaa haabadii ayuu gaday oo faqadaa canhu wuu guday daynahu dayntii cabdulahi la yihahdo zubayr ayuu gaday weyaan oo wafaahu uu oofiyey faqadaa wuxuu guday canhu xaggiisa daynahu dayntiisu ka gudi weyaan oo wafaahu uu oofiyey weyaan wa baqiya minha waxaa mxuu ahay ka soo haray arbacatu ashumin afar sahmi afar sahmi ama sahmi waxaad tidhahdaanba ayaa ka soo haray iwa nisfun ayaa ka soo haray iyo nis faqadima wuu soo galay marka cabdilaahi eh, ibn zubayr calaa mucaawiya ibn abi sufyaan radi allahu la joogay camr ibn cumaan iw mundir ibn zubayr iw bnu zamcata saddexdaasa la joogan weyaan faqaala lahu mucaawiyata mucaawiya wuxuu u yidhi cabdulahi bn zubayr baa loo dhihi kam quwimat ilghaabatu haaba meeshii mxuu ahaa beertii ama dhulkii weynaa meeqaa lagu qiimeey qaala wuxuu yidhi kullu sahmin sahmin la arkaba waxaa lagu qiimeey bimiati alfin shayar kasta weyaan shayar kasta waxaa lagu qiimeey bimiati alfin boqol kun qaala wuxuu yidhi kam baqiya minha maxaa ka soo haray qaala wuxuu yidhi arbacatu ashumin afar sahmi afar sheer baa kasoo haray faqaala mundir wuxuu yidhi ibnu zubayr qad ahadtu waan qaatay minha ashumtaas sahman baan ka qaatay bimiati alfin boqolku baan ku qaatay weyaan <clears throat> wa qaala camrun wuxuu yidhi qad ahadtu minha waxaan ka sahman hal sahmi baan ka qaatay sahmi bimiati alfin boqolku baan ku qaatay wa qaala ibnu zamcatan wuxuu yidhi qad ahadtu minha waxaan ka sahman hal sahmi bimiati alfin sahmi waa lala faqaala mucaawiyatu mucaawiya wuxuu yidhi kan baqiya minha maxaa ka soo haray qaala wuxuu yidhi sahmun hal sahmin baa ka soo haray wa nisfun iyo mxuu bar ayaa ka soo haray sahmi iyo baraa ka soo haray ama hal sheer iyo baraa ka soo haray nacam faqaala wuxuu yidhi qad ahadtuhu waan qaatay bihamsiina wa miati alfin boqol iyo konton kun baan ku qaataana qaala wuxuu yidhi wabaaca cabdulahi cabdulahi buu gaday ibnu jacfar ibnu cabdullahi ibnu jacfar oo muxuu ahaa kulahaa afarta boqol oo kun kulahaa ninka la yidhahd zubayr gaday baaca wuu gaday cabdullahi bnu jacfar nasiibahu qaybtiisi iyo sheerkiisa wuxuu ka gaday min mucaawiyata mucaawiya ayuu ka gatay oo wuxuu uga gaday bisittumi'ati alfin lix boqol oo kun ayuu ka siista weeyaan falama faraqa ibnu zubayr ibnu zubayr markuu muxuu dhammeeyey uu ka baxay min qada'i daynihi dayntii muxuu ahaa daynti guditaankiisa markuu ka dhamaaday qaala banu zubayr ilmihii zubayr waxay yidhahdeen marka aqsim noo qaybi baynana anaga dhexdanaga miiraaana dhaxalkanaga noo qaybi marka haddii aad deynta bixisay wixii noo soo haray noo qaybi marka nacam qaala wuxuu yidhi baan ku dhaartay laa aqsimu ma qaybinay baynakum dhexdiinna xataa unaadiya ilaa aan ka dhawaaqo bilmawsimi xajka arbaca siniina afar sana ilaa aan ka dhawaaqo oon dhahayaade yaa kule muxuu ahaa de zubayr xoolo yaa kulahay xajka aan ka dhawaaqa xaaraan xoolo kiina siinay waxba idinma qaybinayo weyaan waxaan ku dhawaaqay marka maxaan dhihi alaa hooyay man kaana qofka ay u ahaatay lahu isaga cala zubayr zubayr daynun dayn ah mxuu aha kulah ama ay u ahaatay dayn falyatina ha noo imaado fanaqdih aanu gudna weeyaan aanu gudna eh ee eh, waxa ha noo imaado weeyaan fajacala wuxuu gudagalay kula sanatin sanad la arkaba yunaadi inuu mxuu ahay dhawaaqo fi lmawsimi xajka falama madaa markay dhammaatay arbacu siniina afar sana markay dhammaatay qasama baynahum uu qaybiyey xoolahii oo dhaxalku uu qaybiyey wa dafaca wuxuu u dhiibay auluta saddex meelood hal meelna wuu dhiibay weyaan oo mxuu ka bixiyey wa kaana lizubayri zubayr wuxuu qabay arbacu niswatin afar haween ayaad ka dhintay zubayr radi allahu tacala waxay asiibtay kula mra'atin haweeney la arkaba alfu hal milyan iyo wa miati islaan kasta waxaa heshay hal milyan iyo boqol kun baa fa jamiicu maalihi maalkiisoo dhanna hamsuuna alf waa boqolhamsuuna alf alf waa kontan milyan weeyaan iyo wa miata alfin oo kun maa sha allah tabaarak araxmaan rawahu lbukhaari islaamihii umunka isku lahaa ayaga maxay isku lahaayeen marka xoolihii loo qaybiye saddex meelood ah, siddeed meelood loo qaybiye hal meel ay lahaayeen ayaga kaligooda mid walba waxaa ku su'aaday kam hal milyan iyo hal boqol islaamahan ragga dhaqaalaha guursadeen mise raggay u darantaha yaryarka ah xertay u darantaha mayna qaar xerta rabtana way joogaan dhib ma lahan nacam eh, sideedaba qofka mu'minka ah oo dhaqaalaha inuu ka taga reerkiisa oo dhaqaalaha inuu ka taga siduu nabigeena sheegey sal allahu aleh ali wasalam ayaa muxuu ahaa ayaa wanaag badan an tadara waraataka khayrun min an tadarahum caalla aw caala yatakaafafuuna annaas marka reerkaagii oo dadka markaad dhimataba in reerkii marka ay dawarsi bilaabaan ama u soo qaaraama ay noqoto waxaa ka khayr badan oo ka wanaag badan qofka in reerkiisa waxaad kaga taga kafaafa oo ku maarmaan oo su'aashii iyo dulaysiga qofka dee hadduu marba gacan waa mushkilad moogta marka rian ilahi baa bixi subxana wa tacala de qofka intuu dadaalka inuu dadaalo wax muhiima nacam xadiidka ama baabka lixiyo labaatanaad baabu taxriimi ulmi ulmiga xaaraamnimadiisa ayuu baab yahay wlmri isfaritaan lisfara biradi lmadaalim maxalu shaahidka marka qisadan hadda aan sheegnay amaba riwaayadan cabdilahi bin zubayr uu wariyey radia allahu tacala anhu arda baabkii aan soo marnay xaggee maxala shaahidkeeda marka macalushaahidkeeda agee waa aad buu dheeray mugta ya ammaanada intay kaga taalla marka xadiidka xoolihii loo dhiibay wuu bixiyey siduu u dadaalay ikhwaani fiiriya dhanka dadaalka fiiri afar sano oo kaamil ayuu wuxuu yahay xajka ood leeyahay qofkii muxuu ahay zubayr wax ku lahaa imaado xaqiisa ayaan siinaynaa afar sana ayuusan qof koobiye ka siinayn balarka subxaan allah kale waxaa kaloo laga qaadanayaa eh, baarnimada ninka la abdillahi bin zubayr radi taala anhu arda iyo waraciisa iyo xalaalnimaradkiisa aad ka garanaysa weyaan baabu taxriimi ulmi ulmiga oo la xarameelay wlamru isfaritaan lisfara biradi lmadaalimi dulmiga oo la radiyo qaala allahu tacala wuxuu yidhi maa lilaalimiina daalimiinta uma sugnaani min xamiimin qaraaba u dhow oo u naxa iyo walaa shafiicin mid u shaiico yutacu la aeeca weyan waqaala tacala alla wuxuu yidhi wamaa lilaalimiina aalimiintan maan haanin min nasiirin ma lahan wama xadiiu miya famina waxaa ka mid xadiiu abi darin baa ka mid mutaqadim soo hormaray fi aakhiri baabi lmujaahada ku soo hormaray weeyaan xadiidka aad can jaabirin radi allahu tacala an ana rasuula allah rasulka al sal allah aleh ali slam qaal nabigan wuxuu yidhi ittaquu war ka baqay adulma dulmiga ka baqa fa ina dulmiga dulumaatun waa mugdiyaala yowma alqiyaamati maalinta qiyaama mugdi ayuu kugu ridaya mugdi ayuu sabab kugu noqon inaad ku dhacdo weyaan ee dulmiga iska ilaaliya wattaquu war iska ilaaliya ashuxa bakaylnimada iska ilaaliya fa ina shuxa bakaylnimada ahlaka waxay halaagtay ama u halaagay man dad ayuu halaagay oo kaana ahaaday qablakum hortiin xamalahum wuxuu ku xambaaray shuxigii iyo bukhligii darnaa shadiidulbukhli ayaa la yidhahdaa shuxiga xitaa bukhliga caday uu ka daran yahay xamalahum wuxuu ku xambaaray an inay daadiyaan dimaa'ahum dhiiggayaalkooda inay daadiyaan wastaxalluu ay bannaystaan maxaarimahum waxyaabihii ilahay uu ka xaram yeelo inay bannaystaan weeyaan rawahu muslim qofka imisaa qof dili inay maalkooda qaataan soo maad billah shuxiga keena xadiidka aad an abi hurayrata radi allahu tacala anhu ana rasul rasulka all sal allah alay ali slm qaala wuxuu yidhi latu'adunna waad gudaysaan oo gudaysaan alxuquuqu xuquuqd waad gudaysaan ilaa ahliha ahalkeeday aad u gudaysaan ood u gudaysaan oo gudaysaan yacni guda weeyaan amaba tan ma ahan guda waad gudi doontaan weeyaan latu'adunna waad gudaysaan ood gudaysaan ood gudaysaan alxuquuqa xuquuqdii idinku lahaa ilaa ahlihaa dadkii inku lahaa ahalkeeday aad u gudi doontaan yowma alqiyaamati maalinta qiyaama xaqan hadda maanta aad qabto ama maal ha noqdo ama cirda ha noqdo ama iisha ha noqdo qofka uga lahay maalinta qiima aad gudaysaa weyaan gudi doontaan xataa yuqaada ilaa looga qisaaso lishaati neefka rida ah aljalxaa'i ee seeman geesaha lahayn min ashaati ridi kale alqarnaa ee geesaha lah oo muxuu adduunka ku dulmisay oo geeska ku dhufatay ayadna geesa iskaga celisay aynan haynin xitaa maalinta qiyaama waa looga qisaasi weyaan oo markii looga qisaaso oo dulmigii ay ka gashay looga guda kadib ayaa la dhihi doona aw kunuu turaaba rawahu muslim xadiidka imam muslim ayaa wariy xadidka laba boqol iyo shanaad an bni cumar radi allahu tacala canhuma qala wuxuu yidhi bn cumar kunaa waxaanay nataxadata kuwa ka sheekaysto can xajat lwidaaci xajatulwidaac ayaan ka sheekayn jirnay wnabiyu nabigana bayna ahurina isagoo nala jooga ayaan ka sheekayn jirnay wamaa nadri mana ogsoonin maa xaajatulwidaac macnaheeda waxay tahay ma garanaynin marka iyadaa xataa xamida ilaa uu ka mahadiyo nabiga xataa xamida ilaa uu ka mahadiyo rasuulka alla sal allahu aleh ali wasalam ilahay in alxamda lilahi naxmaduhu ow ahna calayhi ow alla ka ammaano weeyaan uma wuxuu sheegay nabigeen almasiixa ki isha masaxna addajaal ee beenaalaha ahaa ayuu nabiga sheegay wa anaba wuu ku xaylleeraaday oo aad buu mxuu ugu xaylleeraaday fii dikri sheegitaankiisa ayuu nabiga dheereeyey weyaan oo wa wuxuu yidhi maa bacaa allahu alla ma soo bixinin min nabiyin nabi ilaa hadduu uu soo bixiye andara wuu digay hu dajaal ayuu ugu digay ummata ummadiisu ugu digay weyaan andarahu waxaa mxuu ahay ka digay nuuxun ayaa ka digay iwanabiyuuna nabiyaasha min bacdihi waxaa weeyaan isaga ka dambeeyey wainahu shaniya in yakhruj hadduu soo baxa wainahu ninka la yidhahda mxuu ah in yakhruj hadduu soo fiikum dhexdiinna famaa khafiya wixi qarsoonaada oo qarsoon alaykum dushiinna oo min shanihi shanigiisa falaysa ma ahan yakhfa mid ka qarsoonaad calaykum dushiinna waxa hadda idinka qarsoon oodan ka aqoonin markii aad soo baxaa inkama qarsoonaan doonta weyaan maxaa yeele nabigaa noo shega alai slat slam arki doonna toos hadda siduu yahay noo muuqda laakiin qofka muminka markuu indhaha saara sida haddaad ugu qarso uma qarsoonaan toos uu garanaya weyaan saasuu nabig ka rajada sal allah aleh ali wasalam saas ayaan filayaa nacam falaysa maahan yakhfa midin ka qarsoon calaykum dushiinna ina rabbakum rabbigiinna laysa maahan bicawara mid il cawar lama ahanin rabbigiin subxana wa winahu dajaalna acwaru wuxuu muxuu ahay cawiran yahay cayna alyumna isha midig ayuu cawiran yahay ka kaana caynahu ishiisu waaba iyadoo cinabatun cinab daafiyatun ee soo baxday cinab soo kuusan oo kale ishiisa ay tahay weeyaan nacam alaahoya ina allaha alla weyne xarama wuu xaram yeelay dima'akum dhiiggiyaalkiin ayuu xaram yeelay iyo amwaalakum maalkiin ayuu xaram yeelay ka xurmati yowmikum maalintiina xaramnimada haada ekana fii baladikum baladkiina haada ekana fii shaarikum bishiina haada ekana alaahoya hal ballaqtu ma gaarsiiyey qaalu waxay yidhahdeen nacamha qaala wuxuu yidhi allahuma allahu ishhad allahuma ishhad allahuma ishhad ilaahay markhaati ka aw alaatan saddex jeer ayuu yidhi waylakum war halaagiinni oo wayxakum liibaantiinni unduruu war hubsada war fiiriiriya war isilaaliya war isjira laa tarjicuu ha noqonina bacdii gadaashay kufaaran gaala oo yadribu uu garaaca bacdakum barkiin riqaaba barka kale muxuu ahaa qoortiis uu garaaca oo dad islaaya oo qoorta iska jara gaalada ayaa dhaqankaas lahay sida gaalada ha oo qoorta iska jarina weyaan oo gadaashay muxuu ahay ficilgaalaad ha samaynin ayuu nabiga leh sala allahu aleh ali rawahu lbukhaari ayaa wari warawaa muslimun muslimna wuxuu wari bacduhu rawaa muslim wuxuu wari bacdahu xadiidka barkiis ayuu wariyey jazaahullah khayran baraarujin ayaa ka timid ardayda jazaahullah khayr nabigeena sal allahu aleh ali wasalam wuxuu leeyahay xadiidkii shafaacada markaan maraynay laba boqol iyo koobaad waxaan idhi wanabiyuhum qaa'imun cala asiraat dadka gudbaa nabigooda ayaan idhi laakiin lafdiga meesha ku yael nabiyuhum maahan wanabiyukum nabigiinna waxaa weeyaan wa nabiyukum nabigiinana waxa weyaan uu waxa weyaan qaa'imun uu taagan yahay weyaan oo nabigeena loo jeeda alai slat slam nabi moxamed sal allahu aleh ali wasalam marka qofka taagan meesha oo allaahuma sallim lah xadiidkan uu sheegi waa nabigeena sal allahu aleh ali wasalam ee ambiyadoo dhan muusan sheegin xadiidka laakiin riwaayaad kaleo waxaa jiraan qof maalinta ma jira sallim sallim saas weyaan marka halkaas ayaan ka duulayay marka hore laakiin lafdiga xadiidka waxaa weeyaan wanabiyuhum maah wanabiyukum weyaan naam jasakum allah khayr eh, xadiidka aad waan caaishaa radi allahu tacala anha ana rasul rasulka ale sal allahu aleh ali slm qaal nabigan wuxuu yidhi man dalama qofka dulmiya qayda shibrin taaka qadarkeed oo min alardi arra dulmiya uwiqahu waa lagu duduubaa oo qoortaa loo suraa duwiqahu waa loo qoor suraa min sabci aradiina todobada arladood ayaa qoorta loo suraa weeyaan intii ayadaad u dulmiyey ayaa aayar muxuuah qoortiisa la suri oo toddobada arla muxuu ahaa ilaa dhulka koobaad ilaa kan toddobaad intuu dhexaysa weeyaan muttafaqun caleyh lidalika arladaha ama dhulalka waxaa weeyaan waa toddoba maxaa laga qaadanaya qowlullahi tabaaraka wa tacaala ya wa min alardi milahunna lidalika culimmadu waxay leeyihiin qofka hadduu milkiya meel hadduu milkiya boos booska isaga ah ilaa todobada arle asagaa iskaloo milkiya ilaa todobada arle isagaa milkiyo hawada dushiis ahna isagaa milkiyo oo qaybta inta ka korraysa ku aadan haddii qof marka aad muxuu ah, intuu tallaal jiraanka u baxa uu saas marka muxuu ahaa uu dhulkiisa soo galo inuu isaga raalli ka yahay mooya iska jari karaa dabcan bilati hiya axsan oo inaad horay kala bodmaana inaad ninkuun ama meesha lacag iga sii ama mxuu ahay amaba aan kugu cafiyo oo cafis weydiiso amaba iskaga sabarto suuragal laakiin xaq waxaad u leedahay inaad meesha adi aad leedahay ilaa todobada arlaada iskale wixii hoosteeda ah lidalik gurigan booskan inta naga jira booskan labadan boos dhexdooda waxaa ku jira masjidkaa ku jira haddii aad mxuu aha gurigan iyo gurigan hal qof iskuley tusaale ahaan ood marka ninkan damca inuu siwaj hoos soo marsado ood hoos mxuah masjidka hoosiis soo marsado in masjidku idanka hela mooyane ilan maaligga masjidka askara lama mxuu aha ma samayn karo ilaa toddobada arla mar ka warran batrool hoos ku jira <laughs> dowladaha dhadhacayaan dowladaha qaadanaya laakiin qof kaloo kaa qaadan karo ma jira weyaan marka taasna waa laga qaataa taasay culamadeena raximahum ullah raxmatan xadiidka aad waan abi muusa waxaa laga wi radi allahu taala anhu qal wuxu yidhi abu muusa qala rasul rasulka wuxuu yidhi sal allahu aleh ali waslem ina allaha laweyne layumlii wuu sugaa lilaalimi qofka dulmilaha ah faida ahadahu markuu qabtana lam yuflithu rabbi siima daya weeyaan oo inuu baxsada uma ogolaado uma intaa kadib qara'a nabigan wuxuu ahri sal allah aleh ali waslem wakadalika sidaasoo kale ay ahadu rabbika rabbiga qabashadiisa ahaatay ida ahada qaryada hadu qabtay iyo ay ahlulqura wayaane wa hiya iyadana daalimatun iyadoo daalimada ina ahdahu alla qabashadiisa aliimun mid aad xanuun badan weeyaan shadiidun aaduu daran muttafaqun calayh xadiidka aad wacan mucaadin waxaa laga wari qaal wuxuu yidhi bacanii waxaa i oo i diray rasuulullahi rasuulka all sal allah alay inaan daaci noqdo dadka diinta gaarsiiy rayman ayaa lii diray fa wuxuu yidhi nabigeen innaka adi taatii waxaad u tegi doontaa qalo min ahli kitaabi ahlu kitaaba ah, oo dad kitaab la siiyey ayaad u tegi fadcuhum u yeer ilaa shahaadati an laa ilaaha ila allah shahaadada ugu yeer weyaan inay qabsadaan oo ilaha illa allah ay dhahaan u yeer wa anii ana rasuula rasuulka alle inaan ahay ugu yeer weyaan fainhum ayaga ataacu haddaa yeelaan fainhum ayaga fain hum ayaga ataacu haddaa yeelaan lidalika arrinkaas oy tawxiidka qabsadaan faaclimhum ogeysii oo gaarsii ana allaha la weyne oo bar qad iftarada inuu farad yeelo calayhim dushooda khams salawaatin ana allaha alla weyne iftarada inuu farayday calayhim dushooda hamsa salawaatin shan salaadood fii kulli yowmin maalin la arkay iyo wa leylatan habeen la arkaba fa inhum iyaga ataacu hadday yeelaan lidalik arrinkaas haddii ay yeelaan oy salawaadka qaataan faaclimhum bar ama ogeysii oo ugu yeer ana allaha alla weyne qad iftarada inuu ku farad yeela calayhim dushooda sadaqatan sadaqa oo tuukhad laga qaado min akhniyaahim kuwooda taajiriinta aw faturadu lagu celiya calaa fuqaraa'ihim fuqaradooda u sheeg ayadna weyn zakadii u sheeg iyaaka iska ilaali fa iyaaka adig waxaan idin kalan digi iyo karaa'ima amwaalihim maalkooda kan karaamada badan fa iyaaka iska ilaali iska dhowr iyo karaa'ima amwaalihim maalkooda kan wanaagsan oo markaad xoolaha ka qaadayso ritiga baarqabka iyo hasha muxuu ahay rimiyada oo riman iyo hasha abeerta iyo waxyaabahaas noocaas iska ilaali weeyaan xoolaha qiimaha lah ha ka qaadan xoolaha dhexdhexaadka ka qaada weeyaan wtaqi waxaad iska dhowrtaa dacwat almadluumi qofka laga gardaran yahay habaarkiiska ilaali fainahu isaga fainahu shaniye laysa ma ahanin baynahaa dacwadaas iyo habaarka isaga ah iyo wa bayna allaahi alla dhexdiisa xijaabun xijaab ma lahaanin weeyaan dacwadaas qofka madluumka alla baryadiisa iyo habaarkiisa iyo rabbi subxaana wa tacala xijaab uma dhexeeyo mar alle markuu ilaahayow yidhahdana horin baa laga ajiibi ama marka iyadaba ha lagu qabto ama wax yar lagu dhigo ama markaba ha lagu qabto ama dib ha lagu yar dhigo ama ogow in lagu qabtay amaadan ogaanin mararka qaar qofka dulmigii dadkuu ka galay ayaa ku dheggan oo beloo dhan ayaa muxuu ahay dul saaran laakiin weligiis ma dhahay war beladan ku haysato dulmigaas aad muslimiinta ka gashay iyo dadkaad masaakiinta aad ka gashay ama dhibka dadka aad dhibaataysay ama carabkaadaad ku dhibaataysay ama adinkaadaad ku dhibaataysay amaba aad magacaada ku dhibaataysay ama aad ku dhibaataysay maskaxdaada iyo aqoontaada ayaa muxuu ahaa sabab ku ah qofka marna kuma soo dhacaysa weyaan marka saas ayuu marka weligii ku soconaya ciyaadan bilah nacam xadiidka an abi xumayd waxa lagu yhi cbdulahi bni sacdin asaacidi radi allahu tacala anhu qaal wuxuu yidhi istacmala nabiyu nabigu wuxuu shaqaaleeyey rajulan nin buu shaqaaleeyey oo min asdi ree asdi ah yuqaalu lahu waxaa la dhihi jir ninka ibnu lutbiy ayaa la yidhahdaa cala sadaqat zakada ayuu shaqaalo ka dhigay oo sakada inuu soo aruuriyo ayaa loo diri weyaan falama qadima markuu imaaday qaala wuxuu yidhi haadaa xoolahan oo kuwan ah lakum adinka iskala wa haadaa xoolahanna uhdiya ilaya anaa lii soo hadiyeeyey kuwaanna anaa lii soo hadiyeeyey xoolahan haada kanayto iyo haada waxa weeyaan faqaama rasulla nabigaa istaagay sal allahu aleh ali wasalam cala almimbar mimbarka ayuu dul istaagay faxamid allah ilahi ba mahadi waatna caleyh wa amaanay uma qala wuxuu yidhi amaa bacdu intaa kadib fainii aniga astacmilu waxaan shaqaalayn arajulayn baan shaqaalayn oo minkum idinka idin ka mid ah cala alcamali camal ah oo mima ka mid ah wallaani uu idhibay allahu alla weyne fayatii wuu imaana oo fayaquulu wuxuu dhihi marka haada lakum kan adinkaa iskala wa haada kana hadiyatun waa hadiyo uhdiyat ilaya ani liisoo hadiyey ayuu dhahaya afalaa jalasa muufariista fii bayti abiihi abiis gurigiisa ummi hooyadiis gurigeeda muufariista xataa ta'tiihi ilaa u timaada hadiyatu hadiyadeenad sheega intay u timaada ilaa ay ugu in kaana saadiqan hadduu run badana yahay sheegi intuu gurigiisa jooga ma muxuu aha tuulooyinka lagu keeno oo muxuu aha lagu soo ziyaarto wallaahi baan ku dhaartay laa yakulu macuna axadun mid oo minkum adinkeedin ka mida shayan shay biqayri xaqi xaqiisa waxaanan ahayn kuma cuna ilaa hadduu cuna miyaa laqiya allah alluu la kulmaa kor ahaya yaxmiluhu isagoo xambaarsan wuxuu mxu xaqla'aanta ku qaatay isagoo xambaarsan yowma alqiyamati maalinta qiyaama falaa acrifanna yaanan garanin oonan mxuu ahay la yaabin oonan arkin axadan qof oo minkum adinkaidin ka mida laqiya allah la kulmay yaxmil isagoo xambaarsan baciiran riti oo lahu isagaba ruqaa'un olol amaba doobaynlah ama wuu ololi ama wuu doobayn ritigii dushwa ku saaran yahay aw baqaratan amaba mxu neef lo aho laha iyadana khuwaarun yeerayso yeeritaan miya lood mise magaca si kale loogu yeera yeeritaan yeeraysa yeeridun ciyaysa ciyitaan waa la sheegay aw shaatan ama neef ari oo tay eedaamays miyaa dhahna ya uma intaa kadib rafaca yaday nabiga gacmihiisu kor u qaaday xataa ruwiya ilaa laga arka bayaada ibtahi labadiis kalkelood caddaantooda laga arka weyaan faqala wuxuu yidhi allahuma allahi hal ballaqtu ma gaarsii aaasaddex jeer uu nabiga dhahay muttafaqun calayh xadiidka laba boqol iyo tobanaad wacan abi hurayrata radi allahu tacala canhu can nabi nebi wuxuu ka wariy sal allah alih waslam qaala nabigan wuxuu yidhi man kaanat qofka ay ahaata cindahu man kaanat qofka ay ahaata cindahu agtiisa madlamatun ulmi liakhiihi walaalkiis mxuu ahay uu leeyahay oo qof walaalkiisa dulmiyey oo dulmiga asaga ahay ka galay hadduu mxuu ahay qofka ay ahaat agtiisa oo qof walaalkiisa dulmiyey man qofkii kaanat ay ahaato cindahu agtiisa madlamatan dulmi oo liakhiihi walaalkiisa uu leeyahay min cirdihi sharaftiisa mxua ku dulmiyey aw min shayin shay falyataxalal ha ka xalaalaysto minhu isaga alyowma maanta qabla an laa yakuna intuusan ahanin ka hore diinaarun diinaar iyo walaa dirhamun dirhan in kaana hadduu ahaada lahu isaga camalun saalixun camal wanaagsan ukhida minhu waa laga qaadan doonaa biqadri madlamati dulmigiisa qadarkiisa ayaa looga qaadan doona maalinta qiyaama camalka wanaagsan baa lagaa rarani oo lagaa qaadana weeyaan wain lam yakun lahu hadduusan u sugnaanin xasanaatun xasanaad hadduusan lahayna ukhidat waxaa la qaadi min sayi'aati saaxibii qofkii u dulmiyey oo saaxiibkiisa ahaa xumaantiisa iyo ayaa la qaadi oo fa xumila caleyhi dushaa loo saari isaga ayaa lagu rari ciyadan bilah rawahu lbuhari baa weriye xadiidka aad waan cabdilahi bni camr bn cas radi allahu tacala canhuma qaala can nabina wuxuu ka wariy sal allah aleh waslam qala nabigan wuxuu yidhi almuslim muslimka man ayaa la yidhahdaa muslim salima ay ka badbaadeen almuslimuuna muslimiintu min lisaani carabkiisa wayadii gacantiisa wlmuhaajiru muhaajirun waxaa la yidhahdaa man hajara qof ka haajira maa naha allahu canhu ilah wuxuu diiday qofka ka haajira ayaa muhaajir la yidhahda muttafaqun calayh wa canhu waxaa la weriy cbdilahi bni camr qaala wuxuu yidhi cbdilahi bni camr kaana waxaa ahaaday calaa aqali nabiyi nabiga culayskiisa iyo waxyaabaha nabiga howlahiisa iyo mxuu ahaa shayga culus waxaa mas ka ahaa rajulu nin baa ka waxyaabaha culus oo alaabta iyo waxyaabahaas iyo adi nin uun gacanyaro ayuu ahaa weyaan oo weliba khaasatan waxyaabaha hamaaliga u baahan iyo waxyaabahaas howlahaas ayuu mxuu ahaa mas ka ahaa kaana waxaa ahaa calaa haqali nabiy nabiga waxyaabahiis culus rajulu nin baa mxuu ayaa mas ka ahaa yuqaalu lahu loo dhihi jiray kirkiratu aqaala rasulah wuxuu yidhi sal allahu aleh ali wasalam huwa ninka kirkiraha fi naar naar ayuu ku jira weyaan fadahabuu kadibna way tageen yanduruuna iyagoo fiirinayaan ilayhi ninkii waxaad naarta ku mata iyagoo fiirinayaan fa wajaduu waxay heleen cabaa'atan go'busta oo adqallaha uu khiyaamay go'busta uu khiyaamay ama busta cabaa'ada waa bustada la dhihi karaa uu ayaa waxaa weyaan uu naarta ku matay ciyadan bilah waa ninka nabiga u khidmayn jira alayh slat slaam oo nabiga u taagnaa oo wax badan qaban jiray oo waxyaaba culus iyo howlo badan nabigu uhay alayh slat slam wuxuu ku naar mutay halkaas go acuudu bilah xadiidka aad an abi bakrata waxaa laga wariyey nufay ibnu xari radi allahu tacala anhu an nabig wuxuu ka wariyay sal allah aleh waslam qala nabig wuxuu yidhi ina zamana zamanka qad istadaara wuu wareegtay kayatihi hayadiisii iyo sidiisii yowma maalintii uu khalaqa allahu alla uu uumay asamaawaati ciraryaalka iyo alarda arlada uu uumay weeyaan asanad sanada aaarantoaniyo bilood weeyaan minha waxaa ka mid ah arbacatun xurumun afar xurmadla ayaa ka mid ah alaaun saddex mutawaaliyaatan waa isku xigxigaan dulqicdati iwa dulxijati iwa almuxaram intaba isku xigaan weeyaan iwa rajab mudar waatan maanta ku jirna weyaan caawa saddexda ah. rajab mudar ree mudamxuaharajabtoodii waxaa muxuu loo yidhi mudar looga idaafeeyey ayaga ayaa aad u sii xurmayn jiray si gooni u xurmayn jiray weyaan iwa rajabu mudar reer mudar muxuuahay rajabtoodii alladii kaasoo bayna jumaada jumaada alaakhir iyo iwa shacbaana u dhexeeya weyaan markaasaa nabigu wuxuu yidhi ayu shahrin haada bisheen ku jirna ayu shahrin bisheedeeba haada kana weyaan bishaan aan ku jirna waate qulna waxaan idhi allah warasuulu aclam ilahay rasuulkiisa ogsoon fasakata wuu aamusay nabiga xataa dananaa ilaa aan ka annahu nabiga sayusamiihi inuu ku magacaabi doono ismihi bisha aan ku jirno magaceeda magacaan inuu ku magacaabi doono ilaa aan ka malayna weyaan qaala wuxuu yidhi alaysa dalxija dalxija soo ma ahan qulnaa waxaan idhi balaha qaala wuxuu fa ayu baladin hada baladkaan aan ku sugannahay waa baladkee qulnaa waxaan idhi allah warasuulu aclam fasakatu waamas xataa dannanaa ilaa an ka malayn annahu nabiga sayusami inuu ku magacabidano biqayri ismihi magacismidaan ahayn qaala wuxuu yidhi alaysa albalda soo maka ma ahanin qulnaa waxaan idhi bal ahaa qaala wuxuu yidhi fa ayu yowmin haada maalintaan ku suganna waa maalintee qulnaa waxaan idhi allah warasuulu aclam allay rasuulkiisa ogsoon fasakatu wuu aamusay nabiga xataa dannanaa ilaa an ka malayn annahu nabiga sayusami inuu ku sheegi doono maalintan weeyaan faqala wuxu yidhi alaysa miyaan ahin yowma anaxri maalinta hilba gowraca oo maalinta gowraca sooma ahanin weyaan waa ciidda weynayd yowma alxaji alakbar waa maalinta tobanaadka qulnaa waxaanidhi balaha qaala wuxuu yidhi faina dima'akum dhiigyaalkiinna iyo wa amwaalakum maalyaalkiinna iyo wa acraadakum cirdigiinna iyo sharaftiinna calaykum dushiinna xaraamun xaaraan bay ka tahay weeyaan ka xurmati yowmikum maalintiinan xurmadii uu leeyaho kale haadaa ee kana fii baladikum magaaladiinna haadaa ee kana fii shahrikum bishiinna haadaa ee kana wasatalqawna waxaad la kulmi doontaan rabbakum rabbigiinna ayaad la kulmi doontaan fayasalukum weydiin doonaya can acmaalikum camalkiinu idin weydiin doonaya rabbigin subxaana wa tacaala alaa hooye falaa tarjicu ha noqonina bacdii gadaashay kufaaran gaala oo yadribu uu garaaca uu goyna bacdakum barkiin riqaaba bacdin barka kale qoortiis uu goyna weyaan alaa hooye liyuballiq ha gaarsiiyo ashaahidu liyubaliq ha gaarsiiye ashaahidu qofka jooga alghaa'iba qofka maqan ha gaarsiiye weeyaan falacalla waxaa dhici karta bacda man yabluquhu qofkadadka uu gaara qaarkood an yakuna inuu ahaado awcaa mid ka fahmitaan badan ama ka xifdin badan lahu isaga min bacdin barki kale oo min bacdi man samicahu dadka maqli qaarkiis inuu dadka la gaarsiiyey ay ka fahmi bataana laga yaaba oo dadka taagan oo xadiidkan iyo warkan ay sheegaa maqlaan ayaa laga yaabaa qod ayaga kaga aqoon fiican oo ka fahmi badan oo ka xifdi badan inay mxuu ahaa xadiidka gaaray ee mxuu dadka hala gaarsiiyey weeyaan uma qaala nabigu wuxuu yidhi allahuma hal ballaqtu ma gaarsiiyey alaa hooye hal ballaqtu ma gaarsiiyey uma qaala wuxuu yidhi hal ballaqtu ma idan gaarsiiyey oo mxuu arrinkan midin gaarsiiy allah hal ballaqtu qulnaa waxaan idhi nacma qaala wuxuu yidhi allahuma allayow ishhad markhaati ka naqo weeyaan nabiili nabiga allahuma markuu le gacanta kor u taagi jiray kadibna wuxuu dhihi jiray ishhad saasuu nabig yihi sal allah alay waslam muttafaqun calayhi xadiidka laba boqol iyo afar iyo tobnaad wakhtiga ayaana ciriirinhaya waana la dhaqaaqi la'ya kitaabihi hora ka oran doontaa kitaabkan ma aqaana sababta ma garan kartaan sababta aayado badan baa meesha ku jira ikhwaani aayado ayaan xisaabtaan noogu jirin ayaa meesha ka soo buuxsamay oo axaadiistii booskooda buuxiyey harxna waa lagu dheeraaday axaadiistana waa xadiis mararka qaar u baahan kara marka ma naqaana dee in toddobada haba inba afka loo gelin doona ay u badan tahay waxaa weyaan isha bugta waa ku bikacda may dhihi jireen nacam hada wallah aclam wsal allah wslm ala abdihi wa mustafa intaana ku joojinayna insha allah tacala